maala qur'aankii waxaa ka mid ilaahay u yihi faاctabiruu yaa uli اlabsaar yani dadkiina aragga leh oo basiirada leh yani cibraqaata markii reer bani israa'iil yahuudii markii dhulkooda laga kicinay layidhi dadkaan dhulkooda laga kicinaya ku cibraqaata oo waxaa kiciyey dulmi iyo fasaad iyo inxiraaf ay sameeyeen inay yihiin oo macnaheedii waxa waaye saas oo kale haddaad noqotaan wixii ay ku dhacaya ku dhacaya isaga qiyaasta xaaladiina bixaalihim haddaad toosnaataanna waad fakanaysaan haddaad xumaataanna sidaas kale wax idin qabanay ilahi wuxuu uhi kamaa bada'naa awala maratin awala khalqin nuciidu kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu kamaa bada'naa baa ilaahay uhi dadka sideen horan u bilownay abuuritaankooda yaan u soo celinaynaa bimacnaa ana allaha shabaha ixyaaa alkhalqi bacda imaatatihim bixayaatihim اlأulى waibtidaa'i khalqihim sidii waxaa la yidhi ilaahay uu idiin abuuray markii hore sidaasoo kale uu qiyaas qaata ilaahay sidaasuu idin soo celinaya aaya allahu aladii arsala riyaaxa فتثير سحاaبا فسقناه إلى بلد ميت فأحyynaa به الأرض بعda موت كذلكa النشhور إلahy وxuu ri sidii ardo oo abaar ah oo banaan oo cidle markii roob ku da-a say u soo dhalato kadalika النشhوur baa la yihi adinkoo baabaaday oo turaabti ku darsantay yo haddana ilaahay sidaas idin soo bixinaya ugu qiyaas qaata macnihii saas weeyaan ayb marka waxaa la yidhaha qur'aanka wax allaale wixii amhaal ku tusinayoo dhan amhaal ilaahay tusaalo waayo mathal iyo amhaal markii lagu yidhaahdo arrintaas horeo dhacdoo lagaaga sheekaynaya midda hadda in lagaa qanciyo rabo ugu qiyaas qaado haddii qoladaas xumaanta ay samaysay ay samaysana sidaasaa kugu dhacay haddii aad qoladaas waxay fogaatay ka fogaatayna wanaaggii ay heleen dadkii mu'miniinta aad helaysaa qur-aankaasoo dhan amhaashoo dhan way soo gelaysaa baa laleeyahay axaadiida nabiga calayhi salaatu wasalaam waa badan yihiin axaadiid badan baa ka mid ah. waxaa looga soo qaatay calaa sabiil mithaal ninkii saxaabiga ahayuu yihi ina ummii nadarat an taxuja falam taxuja hooyaday waxay ku nadartay ilaahay u ballan qaatay inay xajiso mana xajinin waa dhimatay buu yihi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi haddii ay tahay hooyada idaa kaana calaa ummiki daynun alaa umma calaa ummika daynun afa kunta qaadiyahu baa layidhi hadday hooyadaa dayn qabi lahayd maka gudi lahayd jawaabtii nacam weeyaan qaala wuxuu nabiga markaa wuxuu yihi faqdu llaha faallahu axaqu bilqadaa macnaha waxaa looga qiyaas qaatay hooyada nadarkaas ay bixisay in la waaji inuu la gudo waxaa loo qaadan karaa dayn kale hadday qabi laheed waa laga gudi lahay taas taas ugu qiyaas qaadaa la yidhi wax cad weeyaan waxaa lamida ah ninkii aan horey idinkugu sheegay oo yidhi eh, wulida lii ghulaamun aswad macnaha naagtiisu u jeeday inay tahay wax xun inay u dhashay oo aan xalaal ahayn markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi geelaada aada leedahay awraq wax la yidhaahdo oo midabkaasa ma ku jiraan markaasuu uri haa intuu ka yimid baa la yidhi ma aqaan buu uri lacalahu nazahu cirq markaasaa layidhi saad oleedahay inuu abtir damba yaa keenaa dhici karta saad oleedahay waladkaana maadahdid asna abtir horo adiga aadan ogeyn oo dad madow asalkiisi inuu ka yimaadaa dhici karta saas uga qiyaas qaada layidhi marka nusuusta way wada badan tahay saxaabada waxaa ugu yani mashhuurka ah qowlkii cumar owri qaayis اlumuura wacrif amhaalaha yani haddii arrin ay kuu timaada buuri mima laysa fiihi qur'aan walaa sunna hadday kuu timaado abu saciid abu muusa alashcari buu kitaab u qoray hadday arrin iyo masaa'il kuu timaado ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga aad ka waaysid waxaa la yidhi waxaad samaysaa qaayis اlumuur wacrif amhaalaha shayga isu qiyaas qaado midda midii way ag tahay u fiiri marka qiyaaska adiladeeda culammada dhan way ku ijmaacsantaha haddii la yidhaahdo xaqa kama fogo waxaa khilaafay qolo daahiriin la yidhaahdo oo dhahayaan qiyaaska macnaha xujo ma aha lianna waxa weeyaan waa ijtihaad qofka uu leeyahay waa la yaqaanaa laakiin qowl daciif jiddan ah weeyaan ayb marka e, waxaa qiyaaska asaasi u ah cilal cilada weeyaan ciladaa ugu muhiimsan waxaa lagu leeyahay ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa uu noo jiday oo dhan min taxliili wa taxriimi wa صixati wa fasaad oo dhan xikmo ilaahay subxaanaه wa kama marno yani wuxuu ilaahay noo jiday oo dhan ama waxa naga reebo ama ha na amree xikmo unbaa ku jirto xikmadaasna kama baxsano inay tahay masaalix annaga noola soo jiido iyo ina mafaasid nagala reebo labadaas kama baxsano shay kastoo nala amro xikmo ilaahay kama marmo xikmadaas ilaahayna waxay annaga noogu sugan tahay imaa masaalix annaga noola soo jiido iyo inaa mafaasid nagala reebo labadaas kama marno marka waxaa lagu leeyahay xikmadii dad oo dhan ma wada haleeli karo marka nusuusta waxaa lagu leeyahay qaarkii inta ilaahay wax naga xarimo ciladooda la raacsiiyo wixii lamid ahoo dhan waa looga dayana laakiin shayga haddaan loo sheegin cillo markaa waa laga aamusaya ilaahay wax buu naga xarimay ama wax buu noo sheegay cillana laguma derin maalan waxaa layidhi qofkii zina galo boqol jaylad oo garbaash ha lagu dhufto qofkii nin kale muslima ah caayo cirdigiis wax ku sheegay siddeetan ha lagu dhufto marka lama dhihi kara hadday wax kala yimaadeen qadafkaa loo qiyaasana ama zinada lama dhahay leannu cillada noolama sheegin sideedaba laakiin axkaamtii kaloo kale cillada waa noola sheegay maalan nabiga calayh salatu salaam wuxuu yihi falaa yariu lqaatilu ninka qaatilka a ah wax ma dhaxlay ninkii ninkii asiga u dhaxli lahay dilo dhaxalkii asiga ahay waa laga hoojina waa loo diiday marka taas hadda falaa yariu lqaatilu waxa weeyaan waxaan fahamnay ulajeedadii ilaahay subxaana wa tacaala qatliga nooga reebay oo ninkaa xoolihiisa in loo dhaxal sababta u dilay waxaan fahamnay inuu xoolahaas helo awgeed marka waxaan leenahay man istacjala shayئa qabla awaanihi yurzaqu bixirmaanihi waan leenahay laakiin haddii ay jirto nin muusi ah haddii u dulo muusaa muusaa lahu nin muusaa lahu hadduu dila ninkii muusiga ahay nin baa tidhi ah, xoolahan aan leeyahay boqolkan kun oo dollar oon aniga leeyahay adigaa iskale haddaan dhintaa tidhi wax ku dhexlaa maba jiraan ama waxaad tidhi maalkayga ulukiisaan adiga kuu dardaarmay ninkaas muusaa lahu baa l ninkii loo dardaarmay adigana waa ninkii dardaarmay ninkaas wuxuu sugay adiga dhimashadaada marka haddii ay dhacda ninkaas xoolahaad u dardaarantay inuu soo kaco ku dilo dardaarankii aada u ballan qaada waa laga burinayaa waxay la mid tahay lagu leeyahay ninkii waaridka ahaay oo ninkii uu dhexli lahay ou dilay sidii looga rabay cilladeedii baa ku jirto liannahu ninkan wuxuu u dilay xoolahaas loo dardaarmay inuu degdeg u helo ayib ilaahay wuxuu uhi walakum fi lqisaasi xayaatun qisaasta noole oo la jideeyey waxaan fahamnay ulajeedada in loo jiday inay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdu nufuusi الnaas dadka nafafyaalkooda la xifdiyo in ay tahay walakum fi lqisaasi xayaat markii la yidhi ciladii baa la cadeeyey waxaa lamid e maala waaciduu lahum ma اstaطactum min quwati wamin ribaadi اlkhayli turhibuuna bihi caduw اllah ilaahay wuxuu noo amray waaciduu lahum ma اstaطactum min quwatin ilaahay markuu leeyahy gaaladii waxaad awood leedihiin oo dhan u qaato ee uu diyaariya hadafka laga leeyahay ama ciladeeda inay tahay turhibuuna bihi caduw allah marka waxaan fahmaynaa wax kasta oo cadowga aan ku cabsigelinayna maطluubun sharcan hadday wasaaisheeda hagaagta weeyaan maalan ka soo qaada nebiga wuxuu yihi yaa macshara الshabaabi man istaطaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj waman lam yastaطic facalayhi bالsawm soomkii maxaa noola amray fainahu agadu lilbasr wa axsanu lilfarji ciladii weeyaan marka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ama nebigiisa intuu xugum sheega ciladina la raacsiiyo wax allaale waxay ciladaas wadaagsadoo dhan waa la xugum baan leenahay haddii shaygii inta xukumkii noola sheegay ciladiina aan noo sheegin cillo oo loo xarimay ama loo xalilayna wax looga qiyaas qaadaan maayo lannu ciladii maba naqaana kayfa naqisa calayha baan leenahay ayib marka waxaa leeyahay ahamu cunsurin fii baabi alqiyaas macrifatu lcilla wa idraakuha cilada haddaad garatay shaygaan loo xarimay ama loo xalilay waxaa dhici karta inaad keyrkiisa usoo qiyaas qaadata haddaad ciladii garan waysane xukumkaas uma dhaafi karsiinaysid wax kalena uguma qiyaas qaadan karti ayib marka qiyaaska waxaa leeyahy anwaac buu leeyahay qiyaas jali ah iyo qiyaas musaawi ah iyo qiyaas adnaa yaa la kala qiyaas jali waxa weeyaan an takuna alcillatu fi lfarci adhar min alcillati fi اlasl maala waxaan leenahay ilaahay wuxuu ihi labadii waalidiin markuu ka hadlayo falaa taqul lahumaa uf labadaada waalid uf ha u dhihinaa layidhi aayaddaas waxay caddaysay in labadii waalid uf in loo yidhahdo xaaraam ay tahay ayib labadii waalid ha la tumo oo ha la edbiyo haddii la yidhahdo maxay noqonaysaa waxaan leenahay waa mas'ala waa xaaraam waxaan ugu qiyaas qaadanaynaa maadaama ilaahay uf ou xarimay waxaa ka sii muuqdoo ka sii adharsan garaacitaankii iyo xabsigoodii iyo dilkoodii waa ka sii daran yahay marka waxaan leenahay yaxrumu darbu lwaalidayni wa qiyaasan calaa taxriimi الta'fiif laakiin yaa cilada ah, adhar ku ah farciyaa aada adhar lannahu ta'fiifka waa wax yar garaacitaanka ka sii daahirsan oo xaaraamnimada aada ugu muuqdo marka waxaa la yidhaahdaa qiyaas jeli baa la yidhahdaa qiyaas jeli baa la yidhahdaa qiyaaska musaawiga ah waa isla egyihiin alcillatu fi lfarci kahiya fi lasli wax isma dhaafsano ta aan soo sheegnay oo kale waayo cillatu manci lwaarihi idaa qatala muwarihahu cilladeeda iyo ninkii muusaa lahu oo dardaarankii loo diido isku mid waay ninkaan haddii ninkii aad dhaxli laheed adiga aad dishay dhaxalkiisa waa lagaa reebay nebigaa diiday baa leeyahy waxaa la mid eh ninkii xoolihii loo dardaarmay ninkii wax u dardaarmay hadduu dilana xoolihii lagu dardaarmay malihid labadii ciladii labadii waxaa weeyaan ninkaana waxba u degdegsada kana waxba u degdegsa labada waa isla mid le weyaan marka alcilaة fi اlasli kahiya fi اlfarci waa isla mid leh mar waxaa laga yaabaa an takuna fi اlasli adhar wa takunu fi اlfarci adnaa sidii khamradii iyo nabiidkii oo kale wa yani haddii la fiiriyo khamrada maanka doorinteeda iyadaa ka saraysa nabiidka marka khamrada waxaa loo xarimay lilskaari اlqawiy waxaa looga qiyaas qaatay nebiidka iskaar baa ku jiro ama wareerin ama maandoorin oo daciif ah marka waxaa weeyaan alcillatu fi اnabiidi wahiya aliskaaru adnaa waakaf min alcillati fi اlkhamri alatii hiya aliskaaru alashad saasaa la leeyahy intaasoo dhan marka waxaa weeyaan anwaac baa lagu magacaabi karaa almuhim qiyaaska waa badan yahay tafarucaadkiisa laakiin waa tasawur guud un baan kaasii kutubta oo usuusha laga qoray haddaad fiirisid intaa dhan waa ku qoran tahay lannu cilmiga usuulka waxaa weeye cilmi maxduud ah cibaaraadka in isbedesho waa dhici kartaa laakiin haykelka guud ma yani isma khilaafaan sida badan marka eh, imaamu shaafici baan fiirinaynaa asiga ula jeedadiisa waxa weeyaan maadaama uu yahay kitaabkan awalu kitaabin ulifa fi lusuul ou yahay wuxuu doonayaa inuu ku caddeeyo inay qiyaaska wax la daliisho kara ay tahay intaas keli buu xoogga saaray hadirta tafriicaadkan kale iyo waxaan macno ma lah alqiyaasu qaala wuxuu yidhi ninkii qaa'ilka ahay fa min ayna qulta inteed ka tiri imaamu shaaficiyow yuqaalu bilqiyaasi qiyaas in la yidhaahdo la xujaysta inteed ka keenta fii maa laa kitaaba fiihi waxaan kitaab uu ku soo aroorin walaa sunnata walaa ijmaaca sunno iyo ijmaacna ay jirin waxaan ka qaadanay meeshaas anlaa qiyaasa maca wujuudi nasin haddii aan waxaan sheegaynaa kamid tahay haddiiba mas'aladan ooba inaan qiyaas loo raadiyo la rabo haddiiba daliil gaar leedahay waa dhammaatay ayib markaasuu ninkii wuxuu yihi afal qiyaasu qiyaaska nasu khabarin khabar naskiis miyaa laazimi yacni nas soo arooray oo in la qaata ay waajib tahay oo sidii aayaddii qur'aanka iyo sunnadii nebigo kale miyaa qiyaaska mase waa wax kale afal qiyaaskii nasu khabarin miya laazimin oo laazim oo in la qaata ay waajib tahay qultu waxaan idhi buuri low kaana alqiyaasu qiyaaska hadduu ahaan lahay nasa kitaabin kitaab naskiisuu caday aw sunnatin qiila waxaa la dhihi lahay fii kulli maa kaana nasa kitaabin wixii kitaabkii ilaahay lagu cadeeyey dhammaantiis waxaa la dhihi lahay haadaa xukmu اllahi yaa la leeyahay wa fii kulli maa kaana nasa sunati sunnada naskeeda wixii ana waxaa la leeyahay haadaa xukmu اllahi walam naqul lahu qiyaasun uma dhihi lahayn hadduuba qiyaas nas yahay haadaa xukm llahi haadaa xukmu rasuuli aan dhihi lahayn qiyaasba lama dhahdeen laakiin qiyaaska labadaas inuusan ahayn wixii ayagu ku soo arooro aan la lahayn qiyaas wixii ku soo aroora lama dhahayo hada xukmullahi hada xukmu rasuuli lama dhahayo laakiin mas'aladan taasay lamid tahay tii baan kala mid dhigni un baa laleeyahay qaala wuxuu ihi fama lqiyaasu muxuu yahay ahwa lijtihaadu miya am humaa muftariqaani ama laba kala tagsan weeyaan qultu waxaan idhi humaa labadoodii ismaani weeyaan oo limacnan waaxid waa laba magac ismaani limusaman waaxid waa laba magac oo hal shay isla le waa qaala famaa jimaacuhumaa maxaa kulmin kara buu yidhi markaan haddii aad tiraahdeed si noo imaan doonto musanifka min xayثu اlmacna alcaam buu kala jeedaaye qiyaaskana waa gaayo ijtihaadkana طariiq ila اlqiyaas waay qofka markuu intuu fadhiisto asalkii hore ou fiiriyo faracana ou fiiriyo cillo dhexdooda ma laga helayaa ciladaan munaasib ma tahay waxaasoo dhan markuu isku fiiriyo camaliyadaas ijtihaad weeyaan liannahu anta tabdul qusaara juhdika fii an tajida lihada alxukmi nasan sharciyan waa ijtihaad waa markii aada heshid daliilkiisa oo aada u heshid min xayu ilxaaqi اlfarxi bilaslini waxay noqonaysaa qiyaaskii aad gaartay markii qiyaaska waa hamara lilijtihaad waana noo imaan doonaa ijtihaadka wuxuu yahay qultu waaa qaala wuxuu ihi famaa jimaacuhumaa maxaa kulminayo qultu waxaani kullu maa nazala wixii ku soo dega bimuslimin muslim wax allaale wixii ku yimaado oo xaadid ah oo fa fiihi xukmun laazimun fa fiihi xukmun laazimun xugum laazim ahaa ku sugan aw calى sabiili اlxaqi fiihi dilaalat mawjuuda kulu maa nazla wixii kusoo dego oo xaadida bimuslimin oo fa fiihi xukmun laazimun xugum laazimna laga helo ama aayad qur'aan ama xadiid nebiga aw calaa sabiili اlxaqi fiihi xaqa asiga tusinayana dilaalatun laga helo wax tusinayso aw dilaalatun la helo dilaaladoo mawjuudatun joogta calaa sabiili اlxaqi fiih xaqaas ha lagu hanuuno wax tusinaya haddii la helo wa calayhi markaa arrintaas ninkaa korkiisa waxaa ah itibaacuhu inuu arrintaa raaco idaa kaana fiihi hadduu ku sugan yahay bicayni xukmun cibaarooyinka waa is yani isdiidayaan laakiin ulajeedada waxaa weeyaan waxa laala wixii ninka muslimka lasoo gudboonaado waa la fiirinayaa haddii nas sariixa ku soo waa la qaadanaya haddii nas loo waayo laakiin wax xaqa tusinayo oo qiyaaski ah xaqaas in looga hanuuno wax tusinaya hadduu jirane asigaa la qaadanaya macnaha saas weeyaan inta ulajeedadiisa كل maa نزل بمسلم مسلم wax ku soo dego oo fa fiihi asiga uu ku sugan xukmun laasimun xugum laasime laga helo aw calaa sabiili اxaqi fiihi xaqaas la caddeeyana dilaalatun ay ku sugan tahay mawjuudatun ee joogto marka fa calayhi in la yidhaahdo khabarka meesha laga dhiga fiicnaan leh facalayhi korkiisa waxaa ah itibaacuhu khabarkii kaas inuu raaco idaa kaana fiihi midkaas xukumkaas haddii la helo bicaynihi xukmun haddii laga helo shaygaas arrinta lasoo gudboonaatay cayntiisa xugum min kitaab illaahi ow sunnati rasuul haddii laga helo yajibu itibaacuhu saasaa lagala jeeda ayib wa idaa lam yakun fiihi haddousan ahayn bicaynihi haddii asigaas shaygaas cayntiisa daliil gaar uusan lahayn طuliba dilaalatu caddayntaa la dalbaya calىa sabiili اlxaqi fiihi xaqaas in la ogaado awgeed biاlijtihaadiyaa lagu dalbaya waاlijtihaaduna alkhiyaas weeyaan inta hore wuxuu u jeedaa kulu maa nazla bmuslimi fafiihi xukm laazimu waa wixii daliil sharci ku soo aroor dliil sharci min kitaab اllahi aw sunati rasuuli o ijmac aw calىa sabiili اlxaqi fiihi dalaalat mawjuuda aydna waa lamid oo yani xaqa asiga ah yaa waxaa la helay wax tusinay daliil leh waay marka saas hadday tahay wa calayhi itibaacuhu inuu raaca waajiba ida kaana fiihi fi dalika اlxukmi bicaynihi aw fi dalika الnasi bicaynihi xukmun hadduu ku sugan yahay mas'aladaas caynteeda haddii xugum gaar ah oo aaya ama xadiid ama ijmaac loo helo in la qaataa waajib wa idaa lam yakun fiih bicayni shaygaas cayntiisa haddii xugum ausan laheenne tuliba dilaalatu cadayna la dalbaya calaa sabiili اlxaqi fiihi xaqaas oo la aqoonsado bilijtihaadiyaa lagu dalbayaa walijtihaaduna alqiyaasu waay qaala marka qaa'ilka wuxuu ihi afa ra'ayta waxaad iiga warantaa alcaalamiina ama alcaalimiina dadkii caalimiinta ahaay oo cilmiga lahaayeen idaa qaasuu hadday qiyaastaan calaa ixaadatin hum hum ayagii calaa ixaadatin miya yacnii ma wax u kooban oo u go-an miya min annahum ayagii asaabuu inay asiibeen alxaqa cinda allah nin kastoo wax qiyaasto oo caalim ah ma waxay og yihiin xaqii ilaahay inay gaareen may og yihiin saasaa la weydi imaam shaafici afara'ayta waxaad iiga warantaa alcaalimiina ama alcaalamiina dadkii oo dhan idaa qaasuu hadday qiyaastaan hum ayaga calaa ixaadatin mubtada muahar khabar muqadam hum ayaga calaa ixaadatin miya macnaha yani ogaal miyay ula yihiin min annahum ayaga asaabu lxaqa inay asiibeen cinda allah nin kastoo wax qiyaas qaato sida aayadda qur'aankii xadiidka loogu ogaanayo miyaa nin allaa ninkii wax qiyaas qaato uu ogaan kara xaqi inuu gaaray wa hal yasachu ma u banaantaho uma waasacta an yakhtalifuu fi lqiyaas qiyaasa inay isku khilaafaan ma leeyihiin wa hal kullifuu ma lagu ma lagu kalifo ma lagu waajibiyey kulla amrin amar kulligiisa min sabiilin waaxidin qiyaas kasta markay samaynayaan inay hal jid u raacaan maa waajib ku ah aw subulin mutafariqa amidjidad ah badan inay u raacaan say xaqiyaas kugu gaaraan may leeyihiin aliir wama alxujatu maxay tahay xujada ay leeyihiin fii anna lahum ayaga inay leeyihiin an yaqiisuu inay ku qiyaas qaataan cala aahiri naska daahirka duuna albaaili cala aahiri wuxuu ujeedaa naska ciladiisa la yaqaan inuu wax looga qiyaastay inay leeyihiin naska aan ciladiisa aan la aqoonina ah waxba lagu qiyaasanin daahirka iyo baatinka saas wa ee shareecada islaamka baatin iyo daahir ay leedahay ma ah takaaliiftaan la samaynaa ah waa daahir ninkiina waa dhaafi karaa oo shay baatin la yidhaha buu gaaro takaaliifta ka dhacaysa waxaas diin ma ah laakiin musanifka daahiru baatin marka ku leeyahay nas ciladiisa la gartay in wax looga qiyaas qaadan karo kii cilladiisa la garan waayne aan wax looga qiyaas qaada karin waa lagu fasiraya daahirkana waxaa lo kaloo lagu fasiraa musanifka haddana uu sheegi doonaa shayga la og yahay xaqi in la gaaray mia bilmia daahir weeyaan shayga baatinka ana shayga aada dadaashay ood rajaynaysa xaqi inaad gaarti laakiin aadan hubin kii hore saad u hubtoo kale baatin baa lagu magacaabo oo xaqi kuuma cadda ka sidii kii hore u caddaay oo kale labadaas macnaba waa la keeni karaa wama alxujatu maxay tahay xujada fii ana lahum ayaga inay leeyihiin an yaqiisuu inay qiyaastaan cala aahiri inay qiyaastaan shayga daahirka duuna albaaili wa annahu shani yasachum inuu u bannaan yahay an yatafaraquu inay qiyaaska isku khilaafaan inay leeyihiin maxaa kugu xuje wahal yakhtalifu ma iskhilaafayaa maa kullifuu fii anfusihim wixii nafaftooda inay ku camal falaan lagu kalifay iyo wamaa kullifuu fii gayrihim dadka kale say ula dhaqmi lahaayeen ma iskhilaafsan tahay mase waa isku mid waman waa shaksigee weeyaan aladii la shaksigoo lahu asiga uu leeyahay an yajtahida inuu dadaalo oo fayaqiisa fii nafsii ou qiyaas qaada duuna gayrihi haddana dadoo dhan ma ijtihaadi karaan mase dad gaar ahaa ijtihaadka iskale waman اladii waa kee lahu asiga iskale an yجtahida inuu dadaalo oo fayaqiisa fii nafsihi naftiisa uu qiyaasto duuna gayrihi qof kale uusan qiyaasan karin yani naftiisa buu asiga isaga qiyaas qaadan karaa laakiin gayrkiis ma qiyaasi karo iyo wladii lahu wladii waman ladii yani waa shaksigee lahu asiga iskale an yaqiisa fii nafsi inuu qiyaasta iyo waqayrih yani ninka dadka oo dhan uu qiyaas qaadanayo oo mas'alada asiga tiisa ma ahane yaxkumu fii masaa'il aakhariin waa ninkee baa la weydiy faqultu lahu waxaan u idhi alcilmu min wujuuh cilmiga wajiyaal badan uu leeyahay minhu waxaa ka mida ixaadatun fi الظaahiri wاlbaطini mid la koobi kara daahirkiisa iyo baaطankiisa oo xaqa inaad asiibta ay kuu caddahay wa minhu waxaa ka mida xaqun fi daahiri mid sida kuu muuqdo inaad xaqi gaarta ay kuula muuqato laakiin ilaahayna uu og yahay inaad asiibta in kalena ilaahay unbaa ogaan kara buu leeyahy faاlxaaطaةu minhu midka cilmigiisa in la gaaray la koobi kara waxa weeyaan maa kaana nasa xukmi lilah wixii ilaahay xukumkiisa u caddeeyey aw sunati nasa sunatin sunada nebiga ay cadaysay sunado lirasuulillaahi sunnadaasoo naqalaha alcaammatu can ilcaama sunada oo nebiga dad badan ay ka soo guuriyeen fa haadaani labadan asabiilaani weeyaan alladaani labada jidoo nashhadu aan qirayna bihimaa labadooda fiimaa maa uxila wixii lagu xalilay annahu xalaal inuu yahay wa fii maa xurima labadaas jid wixii lagu xarimayna annahu xaraam inuu yahay oo aan xaqi mia bilmia aan gaarnay wa haadaa midkaan kii weeyaan aladii kaasoo laa yasacu axadan uusan u banaanin cindanaa annaga agteenna jahluhu inuu jaahil ka noqdo wala shaku fiih inuu ku shakeena aan banaanin wixii aayad qur'aan lagu caddeey ama sunno dad badan ay soo guuriyeen lagu caddeey dad yani xaqa inan asiibnay nebigaa waxaan xarimay waana sunna nebigoo mashhuur ah waxaan leenahay shaygaan xaraam weeyaan mia bilmia an ku ognahay inay xaraam tahay qur'aankaa waxaan xarimay khamradii aan la xarimay waxaan ognahay qur'aanka ina khamrada inay xaraam tahay mia bilmia wahaakada وعلم الخاaصة سنة من خبر الخاaصة يعرفها العلماء ولم يكلفha غيرهم wahiya mawjuudaة fiihim aw fii bacdihim bisidqi اlkhaasi اlmخbiri can rasuuli اllaahi biha wa cilmu اlkhaasati dadkii khaaska ahay oo culammada ahay ogaalkooda sunnatan ay ogaadaan sunnadaas waxay noqonaysaa mafcuulka lilmasdar oo cilmu اlkhaasa min idaafati اlmasdar ilaa faacilihi sunada markaa mafcuulkeedii darbu muxamadin zayda oo kalay la mid wa cilmu lkhaasati dadkii gaarka ahay ogaanshadooda sunnatan ay ogaadaan sunnadoo min khabari lkhaasa sunnada oo khabar gaar ah macnaha oo aan dadkao dhan wada ogeynoo ariiq waaxid lagu soo guuriyay yacrifuha alculamaau culamadana ay og yihiin walam yukalafhaa gayruhum ama yacrifuha alculamaau culamada ayaa garanaya khabarka laga dhigo walam yukalafhaa gayruhum dadkaas culammada oo mutakhasiska ah waxaan ahayn laguma kalafin in ogaadaan wa hiya mawjuudatun fiihim sunnadaas ayadoo khabarulkhaaska ana mawjuudatun fiihim culammada gaarka ahay yaa laga dhex helayaa aw fii bacdihim qaarkood baa laga helayaa bisidqi alkhaasi ninka khaaska ah runtiisa sababteeda almukhbiri can rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa ka warrama bihaa bitilka sunna wuxuu leeyahay sunnadaas gaarka ane dadoo dhan ma oge dad oo yar baa og ama dadkaas yar qaarkooda og waxay ku ogaadeenna bisidqi almukhbiri ninka u warramay runtiisa oo yaa sunnadaan soo wariyey dad fiqaad oo cuduula can rasuuli illaahi biha bitilku sunna wa haada laazimu buuri sunnadan ayida oo dadka yar ay og yihiin dadkao dhan in ku camal falana waajib ee dadka gaarka ah keligood ma ah wa haada laazimu liahli lcilmi an yasiruu ilayh inay u ahaadaana waajibe ay dhici karto laakiin sida noo muuqata maadaama shuruudii ay oofsadeen daahirkaan anagu ku xukminayna waa saxiix baan leenahay xaaraam iyo xalaal baan aan ka qaadanayn kamaa naqtulu bishaahidayni laba markhaati basaan ugu dilayno labadan markhaati haddii yidhaahdaan ninkaana ninkaan dilay ninkii waa la dila annagoo og oo aan dhici kartoon aaminsannahay labadan qofood inay been sheegeen laakiin maca dalika waa lagu camaalfalaa sunnadan khabarka gaarka a ku sugnaatayne annagoo aan aaminsannahay inay dhici karta kartayna ilow ku dhaca laakiin maca daalika waxa weeyaan maadaama shuruudii guud ay oofsadeen annagana waa qaadanayna saas waa kamaa naqtul bishaahidayni wadalika xaqun fi daahir midkaas waa xaqa sida noola muuqda labadaan qofood caadil hadday yihiin waxay sheegaan waan qaadanayna waqad yumkinu fi shaahidaynina waxaa suuragal eh inay iloobaan waa suuragal maca daalika ma dhihin maadaama inay iloobaan ay suuragal tahay markhaatigooda dadku dili mayne xoolana ku xalili mayne dhihi mayne waa lagu xukminaa waxna waa lagu dilayaa khabarka gaarka ana sidaasaan wax u qaadanaynaa asoo suuragal ay tahay inay labadii soo warisay inay wahmi ku dhaca iyo wa cilmu ijmaacin yani alcilmu cilmaani cilmu khaasatin wa cilmu ijmaacin oo kale waa haddi jumladaas meel ay raacsan tahay ma laakiin sidaas unbaa loo soo qadarayaa marka cilmu lkhaasa waa laga hadlaya waa cilmu ijmaacin ijmaacina kii xalay aan kasoo hadlayn waa cilmiga saddexaad wa cilmu ijtihaadin biqiyaasin wa cilmu ijtihaadin weeyaan cilmigii lagu gaaro dadaal biqiyaasin bisababi qiyaasin calaa talabi isaabati اlxaqi xaqa in la asiibo la dalbo oo loo qiyaas qaato fadalika asna xaqun fi daahiri waa xaq oo daahirka sida noola muuqda ah cinda qaayisihi ninkii qiyaas qaadanayo qiyaaskaas ku isticmaalayo waa xaq laakiin dhihi ma karay sidii aayaddii qur'aan oy noogu caddayd in waxaan xalaal i xalaal yihiin qiyaaska ma ah laakiin sida noola muuqata arrintan waa sidaas baan leenahay annagoy suuragal tahay qiyaaskeenna inuu ay meel wax kaga dhacaan uusan sax ahayn marka waa cilmu ijtihaadin weeyaan biqiyaasin lagu ijtihaado calىa طalabi isaabati اlxaqi lagu ijtihaado xaqoo la asiibo la dalbo fadalika xaqun fi الظaahiri cinda qaayisihi ninka qiyaas qaadanaya agtiisa laa cinda alcaammati min alculamaa culammada badigoodoo dhan ma aha oo culammada kulligood nin kastaba ahliya oo qiyaas ku gaara ma laha walaa yaclamu اlgayba fiihi gaybkana ma ogaan kara ila اllahu mooye oo haddaad tidhaa aniga waxaanaan qiyaastay mas'aladan mas'aladaan ay la mid tahay inay sidaad u sheegta ay tahay dhab ah ilaahay unbaa og inaad gafto xaqiiqada arrintaa ku gafsayn ilaahay baa og laakiin adiga waxaa laguu kallifay shay kasta siduu isugu dhow yihin isu raacisa intii karaankaada haddaad ka baxdid wallahu waliyu maa qaaba canka sidaasay noqonayso ayb waidaa uliba alcilmu fiihi bilqiyaasi waidaa uliba alcilmu haddii la dalbo fiihi fi lxukmi bilqiyaasi haddii lagu dalbo oo faqiisa bisixatin si saxiixa lagu qiyaas qaato ayatafiqa ama itafaqa almuqaayisuuna fii akarihi ittafaqa almuqaayisuuna kuwa wax qiyaasa waa iswaafaqayaan fii akarihi waqad najidhum yakhtalifuun imaamu shaafic uu leeyahay haddii qiyaasta shuruudiisa iyo arkaantiisa la helo oo faqiisa bisixatin si wanaagsan loo qiyaas qaato ittafaqa almuqaayisuuna fii akarihi dadka wax qiyaasta badana waa iswaafaqayaan lianna waxaa weeyaan ciladii iyo faracii iyo asalkii iyo xukumkia loo fiirinaya waqad najidhum yakhtalifuuna axyaanan waxaa la arkaa inay iskhilaafaan buuri taas waxay jawaab u tahay ninkii hore usoo weydiiyo yidhi dadka wax qiyaasanayoo dhan kulligood hal meel may wada marayaan oo macnaha iswada waafaqayaan ama way iskhilaafayaan hal jid may u raacayaan mise jidad badan markaasaa layidhi ninka haddii qiyaaskii saxiixa haddii la qaato badanaa sida badan waa la iswaafaqa laakin axyaanan yakhtalifuun wاlqiyaasu min wajhayni buu yihi imaamu shaafiعي axaduhumaa an yakuuna الshayu fii macna اlasli waa kana ciladii waa markaan an yakuuna shayu inuu ahaado shayga xukumka loo raadinayo fii macna اlasli shayga looga qiyaas qaadanayo la macno yahay waa khamradii iyo kookaayinkii iyo wixii lamid ah falaa yakhtalifu اlqiyaasu fiih qiyaaska isma khilaafay aabbihii in iyo hooyadii inuu uf la yidhaahdo waa xaaraan baa la yidhi layskuma khilaafsana garaacitaankooda inay xaaraam tahay lianna waxa weeyaan macnihii oo asalkii oo dhan baa faraci ka muuqda ama adhar ka ah marka falaa yakhtalifu اlqiyaasu fiih taas waa wa an yakuuna lahu shayu shayga inuu leeyahaa dhici karto wa an yakuuna shayu shaygi inuu leeyahay wa an yakuuna shay inuu yahay lahu inuu leeyahay fi lusuuli ashbah shaygan faraca ah dhowr usuul inuu leeyahay marka adiga aad ku wareertood leedahay faracan kan aho daliilka loo raadinaa ma asalkaana la raacsiinaa ma asalkaana la raacsiinaa ma asalkaana hal asal ma lah marka waxaa la yihahdaa eh, ashbaah ama alqiyaas shabah baa l qiyaas shabah baa la yihahda waxaa lagu miaaliya hal miaal unbaa lagu celceliyaa weligiisba waxaa layidhaha addoonkii oo kale haddii nin gacan uu ka gooyo ma waxaa laleeyahay addoonkan kan eh qof xor amaa ah lagu miaalinaya oo la leeyahay maadaama qof bani aadam oo mukalaf oo salaad laga rabo caqli leh yahay ninkii xorka ahay maala haleeshiina mase waxaa laleeyahay ninkan maadaama uu addoon yahay oo sidii xoolihii loo gado oo loo hibayna oo macnaha eh, loogu shaqaysana la amray xoolaha muu la mid yahay oo xoolaha maa inta la qiimeeya gacantiisa yaa la siinaya qiimihii oo kale oo ka nusqaamay ama qof xor aha looga qaadanah oo macnaha waxaa weeyaan nisfu diyatihi baa la bixinaya marka labadaas asal baa tatanaazacuhu marka waxaa laleeyahay waxaa loo fiirinayaa aqrabuhumaa shabaha yaa aada ugu sii dhow markaasaa layihi xoolahay uu aada ugu dhow yahay addoonkii gacantii la gooyay markii la markii gacanta ou qabay meeqou joogay boqol kun gacantii markii la gooyay meeqou gaaray siddeetan kun labaatankii kun oo soo hartaa la bixinay saasaa yaa laleeyahay annahu waa farac oo laba asal baa ku doodayso qiyaasu shabah baa la yidhaahdaa kaas wa an yakuuna shayu lahu fi lusuuli ashbaah usuusha looga qiyaas qaado kara waxyaalo badan oo shabahu leeyahay fadalika yulxaqu waxaa la heleyshiinaa biwlaahaa bihi midka ugu owleysan iyo wa akarihaa shabahan fiih midka aada ugu shaabaha waqad yaxtalifu alqaayisuuna fi hada dadka wax qiyaasta midkan waa isku khilaafi karaan buu yiri qaarna waxay haleeshii karaan midko qaarna mid kale ay adeegsin karaa xasaba juhdihi nin kasta soo laga fiirinaya qaala ninkii waxau ihi faawjidnii waxaad ii ahaysiisaa maa acrifu bihi waxaan ku garanayo ana alcilma min wajhayn cilmiga laba waji inuu yahay bal wax kale igu mihaali axaduhumaa midkoodan ixaadatun bilxaqi xaqa in la koobo uu yahay fi daahiri waalbaطini shaygaan xaqi in la gaaray ay tahay hoos iyo korba midkood ou yahay walaakharu midka kanane walaakharu midka kanana ixaadatun bixaqin ou yahay xaqi oo la kooba fi daahiri duuna albaaطini oo mima igu miaalintid acrifu aniga aan garanayo buuri qiyaaska markaad ii sheegtid shay xaqi inaan asiibay boqol kiiba boqol aan ku cadaysan karo daahir iyo baatin hor kor iyo hoosba iyo shay xaqi aan kor ahaan ka asiibo hoosna ilaahay uu iga og yahay iyo sheeg buuri laakiin waxaad iigu miiaalisaa waxaan garanaya iigu miiaali faqultu waxaanuu ihi buuri lahu ara'ayta bal iga waran idaa kunnaa haddii aan nahay fi lmasjidi alxaraami masjidka oo xurmalada haddaan ku dhex jirna masjidka masjid alxaraam oy kacbada ku dhex taalo masjidka hadda waa kanaan sidaan oo kale waa kacbadina sida tiirkaan oo kale ugu dhex taalla masjid alxaraam waxa waa dhismada dhan masjid alxaraam baa la yidhahdaa kacbadana dhismadaas yaroo ku hoos taalla weeyaan marka dadkii o dhan markay dukanayaan kacbadii afarta gees kaas xagga uu soo dukanaa adiga intaada u dukanay ninkaa intuu kaga soo dukanaa liannahu kacbadii haloo jeesta la yidhi marka anagaad inta noon hal intay naga wada jirtaa laakiin markii dhexda kaa gasho nimba meel ninkaabaa kaa soo horjeeda adina intaad usii jeedaa liannahu kacbadiia dhexdeeda kaga jirta marka haddaan masjidkii xaramka aan ku dhex jirno kacbadina aynoogu dhex taallo nara lkacbata kacbadaan arkayno akullifnaa ma waxaa ma nagula kalifay an nastaqbilahaa kacbadii inaan qaabilna biaxaadatin si go-anoo caddaan ah qaala nacan buuri kacbadii baa marka qaarkeed waxay kuu jirtaa sida tiirkan oo kale waad u jeesatay allahu akbar baa tiri marka waxaad ku huban ظaahiran wa baطinan inaad ka soo baxday fawalluu wujuuhakum shadr اmasjid اxaraam oo kacbadii caynteedii inaad maanta qaabilsan tahay marka lama dhahayo waxaad dhici karta inaan inaan gafay iyo inaan inaan inaan haleelay ma dhehaysi lanna waaba kasoo horjeedaaba taas waxaa weeyaan alcilmu biaxaata yani waxaa kuu huban inaad kacbadii qaabishay taasay noqonaysa qultu waxaan idhi wafuridad calayna salawaatu yaa nagula farad yeelay io wazakaatu walxaj wagayru dalika akullifnaa mu waxaan managula kalifay alixaadata inaan koobno oo aan ogaal ula nimaado fii an naatiya inaan la nimaado bimaa calaynaa wixii korkaynoon biixaadatin si go-an inaan ula nimaado qaala nacam salaadii nin dukada ina tahay inima aan dukanin weese qaadkii طahaaradii qibladii oo loo jeesta arkaantii shuruuddii markaad ka baxdid waxaan hubnaa salaadii inaad dukatay cilmi go-an waay in lagaa aqbalay in lagaa aqbalay inta asbaab kale waa ilaahay baa shaqo ku leh laakiin annaga waxaan goynaynaa salaadii inaad dukatay xaj baa lagu amray sidii baad aaday waad samaysay xajkii waad gudatay zake waxaa lagu yidhi boqolkiiba laba iyo bar bixi laba iyo barkii waad bixisay waxaan hubnaa inaad bixis zakadii in lagaa aqbalay in kale baab kale ay u baahan tahay taas laakiin arrintii waad la timid fii an na'tiya biha calaa wajhiha waad ula timid qultu waxaan idhi waxiina furida calaynaa markii nagula farad yeelay an najlida zaaniya ninkii zaaniga inaan garbaashno miatan boqol oo wanajlid alqaadifa hamaaniina ninkii wax qadfayne aan sideedan ku dhufanno oo wanaqtula aan dilno man kafara bacda islaamihi markuu ninkii islaamka soo galay kadib ninkii gaal noqda inaan dilno oo wanaqdaca aan goyno man saraqa akullifnaa ma nagula kalifay an nafcala haada midkaan inaan falno biman habata calayhi ninkou ku sugnaado biixaadatin si go-naan ahoo kooban naclam waan ognahay annaa annaga qad akhadnaahu inaan ku qabannay oo aan la nimiday minhu mimaa umira bina qaala nacam uri haddii lagu yidhaahdo ninkii qaadifka ay sideetan ku dhufa sideetankaad ku dhufatay waxaad ogtahay ninkan in amarkii ilaahay fajliduum amaaniina jalda ina sidiisa ula timid ninkii zinada galo oo bikriga ahay boqol garbaashaad ku dhufatay waxaad ogtahay garbaashii lagu amray sidiisa inaad inla timaadaad ogtahay wahaakada waa shaygii oo yaqiinka ah qultu waxaan idhi wasawaaun waxaa eg maa kullifnaa wixii nagula kalifay fii anfusinaa wagayrinaa nafaf yeelkeenna iyo gayrkeenna idaa kunnaa haddii aan nahay nadri kuwa og min anfusinaa bianna annaga naclamu minhaa inaan ka ognahay maa laa yaclamu gayrunaa wuxuusan ka ogeyn wa min gayrinaana uu og yahay maa laa yudrikuhu cilmunaa cilmigeenna uusan haleelaynin ciyaanan ka idraakina annaga haleelitaankiina alcilma fii anfusina tan waa iska mas'ala wuxuu leeyahay sida naftaada adigu og tahay hayrkaada uma ogid hayrkaada suu naftiisu og yahayna adiga uma ogid wixiina waa la wada samaynaya macnaha tan hordhac bay u tahay arrintan oo hadda imaan doonto iyay hordhac ule u tahay wa sawaaun waxa maa kullifnaa wixii nagula kallifi fii anfusina wagayrina awaamirtaas nala faray annaga dhammaynoo taalla nafteena iyo kayrkeena idaa kunnaa haddii anahay nadri kuwa og bianfusina bianna annaga naclamu minha nafafteenna waxaan ka ognahay maa laa yaclamu hayrunaa ayrkeena wuxuusan ogeyn wa min gayrinaana waxaan ka ognahay maa laa yudriku cilmunaa cilmigeenna wuxuusan gaaraynin ciyaanan si daahira ka idraakina annaga haleelitaankiina o alcilma fii anfusina si nafteenna aanu ognahay ayrkiin hayrkeenna uma ogaan karno qaala wuxuu ihi nacam waa jirtaa oo naftaada saad u ogtahay tahay uma ogin qultu waxaan wakullifnaa waxaa nagula kalifay fii anfusina annaga aynamaa kunnaa saan meel kastoo nahaybo an natawajaha ila albeyti ilaahay beytkiisa inaan ula jeeysano bilqiblati markaan qiblada u dukanayna inaan ilaahay beytkiisa u jeesano qaala wuxuu ihi nacam waa jirta meel kastoon joogno oo haddaan ka fognahay inaan kacbadii u jeesano xaggeeda manala amray buu ihi nacam qultu wuxuu idhi afatajidunaa mana heli kartaa oo ma goyn kartaa calaa ixaadatin si go'naane min annaa annaga qad asabnaa inaan asiibnay albeyta kacbadii bitawajuhinaa jeesashadayna inaan kacbadii caynteeda asiibnay ma dhici kartaa oo adiga ma noogoyn kartaa soomaaliya oo kale aan ku dukanaynaa hadda kacbada safka masaajidkiisa intuu la egyahay fiiri kacbada markay dadaasha waxaa weeyaan siddeed mitir oo kale waa annaga hadda kulligeen waa wada safannahay haddaan kacbadii ay sideed mitir tahay in unbay ku aadaysaa intii kalena waxaa weeyaan gaararkeeda ay marayso maadaama kacbada tiirkaas oo kale ay tahay tiirkaan haddii la hadda xagga laga soo qaabilo in baa ku aadaysa inna way ka tegaysa laakiin nin kasta annaga hadda waxaan u aragnaa inaan waqooyi u jeesanay kacbadii xaggeedaan wada jeesanay laakiin midkeennii toos ugu aadan ma ogin walidaalika nebiga sidaa daraaddeed oo bayna almashriq walmaqribi qibla uu yidhi dhinaca haddaad u jeesatid qibladu waadad laakiin caynteeda mawada asiibi karno marka wuxuu idhi afatajidunaa mana helaysaa calaa ixaadatin si koobnaan eh min anna annaga qad asabna albayta inaan asiibnay bitawajuhina dhammaanteen kacbad inaan qaabilnay ma goyn kartaa qaala wuxuu idhi amaa kamaa qad amaa kamaa wajadtukum sida aan idiin helay xiina kuntum tarawna markaad kacbada arkayseen sidaad ahaydeen inaad ahaatiin falaa boodi kacbada markaad ag joogteen siaad u asiibi karayseen hadda uma asiibi karaysiin wa amaa antum adinka aad tihiin faqad addaytum kuwa gutay maa kulliftum amaa antum faqad addaytum waad gudateen maa kulliftum buudi waxaan leeyahay markaad kacbada ku joogteen saad caynta kacbada uqaabilayseen hadda waad u qaabilseen idiinma dhihi karo laakiin waxaan qirayaa in wixii ladiin amray le aad ka soo baxdeenoo jihadi aad u jeesateen laakiin ninka kacbada gooni ahan u aaday allahu aclam wa amaa antum adinka faqad addaytum waad gudateen maa kulliftum qultu waxaan idhi waladii kullifnaa midka nagula kallifay fii alabi alcayni almugayabi caynta naga maqan inaan raadino gayru ladii kullifnaa ka nagula kalifay oo kale ma ah fii alabi alcayni shaahid cayntaan arkayna inaan raadino macnaha wuxuu u jeedaa takliifkii asiga ahay ninkii kacbada ag joogo u jeedo sida waxii lagu kalifay oo caynteed inuu qaabila ah annaga nagulama kalifin waxaas ayaga naftooda inaan samayno ee anaga jihaadaan ujeesanayna marka labadeen waxaan leenahay kacbadaan wada jeednaa ninkii ka foga iyo ninkii u dhawaay laakiin kaas waxaa lagu kalifay cayntii inuu qaabilo anigana jihaadi inaan ujeesto wuxuu leeyahy waladii kullifnaa wixii nagula kalifay fii alabin cayni lmugayabi caynta naga maqan oo kacbadi ah markaan raadinayno sida noogula kalifay hayru ladii kullifnaa sida nagula kalifay ka duwan tahay fii alab alcayni shaahid shayga kuu joogo ood caynkiisa raadiso way ka duwan tahay buu ku qaala nacam uu arrintaas waa jirtaa qultu waxaan uri wakadalika sidaasaa kullifnaa waxaa nagula kalifay an naqbala inaan aqbalno cadla rajuli ninka oo rajulka caadilnimadiisa inaan aqbalno calaa maa dahara lanaa waxay noo muuqdo minhu min dalika rajul nooga muuqdo ninkii haddaan arag nin edeb badan oo cibaadaadka la imaanayo muxaramaadkana ka fogaanaya haddii uu yahay waxaan leenahay caadil waayo qalbigiisa wax ku jira ma ogin laakiin annaga sida noola muuqata cadliga macnihiisa waxaa waaye wixii noola muuqda muuqdale ninkii muxaramaadna la samay maayo waajibaadna ka tegi maayo been iyo xumaanna kuma ogin marka caadil baan daahir ahaan leenahay marka wakadalika kulifnaa waxaa nagula kalifay an naqbala inaan aqbalno cadla rajuli rajulka inuu caadil yahay calaa maa dahara lanaa minhu wixii nooga muuqdo oo wanunaakiحahu aan markaas aan u guurino oo wanuwaariثahu aan dhaxal siino calىa maa yadharu lanaa min islaamihi islaamkiisa waxaa nooga muuqda awgeed aan guurinaynaa oo waan dhaxal siinaynaa qaala nacam uri qultu waxaan idhi waqad yakuunu waxaa dhici karto غayra cadlin fi lbaطini hoos ahaan haddii loo naaqdo inuu munaafiq yahayn waa dhici kartaa qaala wuxuu uri qad yumkinu hada fiih midkaan inuu yahay waa dhici kartaa walaakin lam tukallafuu ladiinkuma kalifin fiihi fii dalika arajul ila daahira wixii daahirka oo akaraankiina ah inaad fiirisaan ninka kan nin oo hadalkiisa iyo cibaadadiisa inay fiican tahay aad qaadataan sidaa daraaddeed aad ula dhaqantaan wax idiin muuqantay laakiin wixii idinka maqanow qarinaya allahu aclam baa balii qultu waxaan u idhi waxalaalu lanaa ma noo bannaan tahay an nunaakixahu inaan ninkaas aan guurino oo wanuwaariahu aan dhaxal siino oo wanujiza shahaadatahu markhaatiis aan banayno wamuxaramun calayna uu naga xaaraam yahay damuhu bidaahiri inaan dilnana xaaraam ma naga yahay wa xaraamun calaa gayrinaa dadka annaga aan ahayna xaaraam ma ka tahay in calima minhu hadduu ogaado annahu kaafirun inuu gaal yahay ilaa qatlahu inuu dilo mooye wax kale inay xaaraamkayihiin ma og tahay iyo wamancahu inuu ka reebo almunaakaxata inuu ninkaas u guuriyo iyo walmuwaaraata wax inuu dhaxal siiyo iyo wamaa acdaynahu annaga waxaan siino dhan inuu u diido waajib inuu ka tahay ma ogoshahay baa lyidhi qaala naxamuud yani nin baad ka soo qaadaa annaga waxaa noola muuqatay meeshaan haddaan degannahay nin caadil oo daahir oo mumin inuu yahay waxaa marka sharcan noo banaan inaan sidaas kula dhaqanno shahaadadiisa aan aqbalno aan naag u nikaaxino aan dilkiisa uusan noo banaanayn intaasaan kula dhaqmaynaa dadkii kaloo asiga yaqiini gaalnimadii ku yaqiinina waxaa xaaraam ka ah ninkaas inay dilaan mooye inay u nikaaxiyaan ama ay dhaxal siiyaan uma banaano wax allaale waxaa naga siinay inay u diidaano isaga dilaanaa waajib ku ah marka taas ma jirtaa buu yidhi haa buu yidhi ayib qultu waxaan idhi markaan waqad wujida alfardu calayna faradkii waa la helay alfardu calayna annaga midka nagu farad ah fii rajulin waaxidin rajul keli ah mukhtalifan inuu iskhilaafsan yahaan helnay calaa mablaga cilmina cilmigeenna intuu gaaray iyo wa cilmi gayrina marka loo fiiriyo hal nin oo keli ah yaa marna annaga aas muslim noo noqdaan u nikaaxinay aan xoolo siinay dad kalena ay inay dilaan waajib ku tahay waan iska halkii nin xukumkii wuxuu isku khilaafay ogaalkayna oo ilaahay annaga nagula dhaqmaayo oo nagu kalifayo ou nagu abaalmarinayo nin kastaba looga jaazina aniga markaan ogaalkayga kula dhaqmay inti karaankayga intaas waa ilaahay intaas iga jaazinayo ninkii asna xumaan ka oga inuu xumaanka kula dhaqmaa waajibkoo ilaahay saas ula mucaamaloonay waana hal nin marishaana waa meeshaana wuxuu ka yahay nin fiican xaggana wuxuu ka yahay nin in la dila ay waajib tahay ilaahay agtiisa hal nin buu ka yahay laakiin bani aadamkii bixasabi cilmihim waa iskhilaaf marka saas hadday tahay mas'alo kasta waxaa dhici karto inay dadka isku khilaafaan saasuu ujeeda qaala wuxuu ihi nacam wa kullukum dhammaantiin marka ninkii khasmiga aan dhahay mu'adin wuxuu gutay maa calayhi wixii korkiisa calaa qadri cilmihi intii cilmigiisa karaankiisa karaankiisau ka baxay marka nin kasta ilaahay sidaas ula macnaha ujaazinaya oo adiga lagu dhihi maayo ninkan maxaad wax ugu nikaaxisay ood u dhaxal siisay waaba gaale ilaahay maaa kugu saas kugu dhihi maayo liannahu ilaahay kuma ogeysiinin ilaa inta oo wanaagsan oo kaaga muuqata mooye marka waxaa uun la diidaa ninkii wixii kaaga muuqday waxaanan ahayn inaad kula dhaqanti marka waxa weeyaan kullukum mu'adin mid kasta waxuu gutay calaa maa calayh wixii asiga korkiisa ah calaa qadri cilmihi intii cilmigiisa karaankiisa uu ka soo baxay qultu waxaan u idhi buu ihi markaan haakadaa qulnaa sidaasaan idhi fii maa laysa fiihi nasu xukmin xugum cad waxaysan ku sugnayn xukumkoo laaziman oo laazim ah wa inamaa nadlubu shaygaas waan dalbaynaa biijtihaadi alqiyaasi qiyaaskaan ku dadaalaynaa wa inamaa kullifnaa fii shaygaas waxaa nagula kalifay alxaqa cindanaa wixii xaq noola muuqda inaan qaadan un baa nagula kallifay ee wixii naga maqan maxaad u ogaan weysa nama dhahay inta karaankaadad ka baxaysa qaala wuxuu ihi fatajiduka waxaan ku helayaa taxkumu inaad xukminaysid biamrin waaxidin amar keli ah min wujuuhin mukhtalifa wajiyaal iskhilaafsan hal amar oo keli aad wajiyaal badan ugu imaanaysaa meelo badan baad ugu imaanaysaa say tahay qultu waxaanu idhi nacam sidaasaa jirto ida ikhtalafat asbaabu shaygaas waaxidkaa asbaabtiis hadday iskhilaafto xukumyaal kala duwanaan siinaa bisababi tacadud asbaab qaala wuxuu idhi fadkur minhu waxaad ka sheegtaa shay-an iiga sheeg buu idhi shaygaas waxaad iiga tilmaantaa shay qultu waxaan idhi qad yuqiru rajulu rajulkii inuu qira laga yaabaa cindii aniga agtayda calaa nafsii naftiisa bilxaqi inuu qiraa la arkaa oo lilaahi ilaahay u sugnaaday ow libacdi alaadamiyiina ugu sugnaaday ninaa waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo xoolahaanaan qabaa oo ilaaha igulaho waa zaka ama ninkaanaanba ka dhaco bani aadama iskale inuu yidhahdaa dhici karo fa aakuduu xaqaas waan qaadaya biiqraarihi bisababi iqraarih asigaa qirta awgeeda xaqi looga qaadaya waa hal qayb waa markaa xaqi waa laga qaaday waxaa looga qaaday biiqraarih ayib walaa yuqiru haddana inuusan qirinaa dhici karto oo fa aakuduu xaqi aan ka qaado bibayinatin markhaati aan ugu qaado markhaadida taquumu calayhi korkiisa ku oog mayso walaa taquumu calayhi bayinatun walaa yuqiru mas'alo kale walaa yuqiru waxaa dhici karta qofki inuu inkiro laakiin faaakhuduu xaqi waan ka qaadayaa bibayinatin aan ugu qaadayaa bayinatu taquumu calayhi korkiisa ku qumayso oo helan xaqi waxaa weeyaan ma uusan qiranin laakiin markhaati baa loo helay waa laga qaaday xaqi waa waaxid marna iqraar baan ugu qaaday marna markhaati aan ugu qaaday markii saddexaad walaa taquumu calayhi bayinatun marna bayinoo markhaati loo heli maayo fa yuddacaa calayhi dacwaa lagu soo ooganaa fa aamuruhu waxaan farayaa bian yaxlifa inuu dhaarto oo wayabraca ou beri ka noqdo waxaan leeyahy markaan xoolahaanaa ninkaan ku leeyahay alayri warma lagugu leeyahay maya ma qiranin markaa qiradii waa diida ninkii ala yidhi war markhaati ma haysataa maya baa asigaa laleeyahy xoolaha lagu sheegtay dhaaro sii xoolaha lagugu sheegtay lagaaga dhaaf ayib fa yamtanicu markaasuu yihi dhaara maayo dhaar markii la yidhi dhaara maayo fa aamuru khasmahu ninkii xoolaha ku sheegtaan waxaan amrayaa bi an yaxlifa inuu dhaarto wana'khuduhu marka waan u qaadaynaa bimaa xalafa calayh khasmuhu ninkii xoolaha ku sheegtay hadduu dhaarto xoolihii baa looga qaadaya idaa abaa hadduu diida ninkii xoolaha lagu sheegtay alyamiina dhaartay allatii tubri'uhu tii bariyeelaysa hadduu diido hadda fiiri tartiib weeyaan xoolihii hadduu qirto waa laga qaaday waa la waaye markhaati ma haysataa ninkii xoolaha ku sheegtay maya buu yidhi ninkii lagu sheegtay sheegtaa laleeyahay dhaaro hadduu dhaartay beri ku noqona laakiin dhaartii buu diiday waxaa leeyay adiga xoolaha ku sheegtay dhaaro xoolihiibuu u dhaartay waa looga qaada haddana fiiri xaqi waa waaxid mar markhaatiyaa looga qaaday mar eh, qirashaa looga qaaday mar waxaa looga qaaday ninkii asiga xoolaha ku sheegtay dhaartiisaa looga qaaday xaqi waa waaxid laakiin asbaabta looga qaaday takhtalif waa iskhilaafiisa ayb marka saasuu wuxuu leey wanaxnu naclamu waxaan ognahay anna iqraarahu calaa nafsih naftiisa oo wax ku qiro xoolaa ninkaan ka qabaa aan idhaahdo bishuxuhi calaa maalihi maalkiisa oo ku bakiila awgeed wa annahu yukhaafu waxaa laga cabsanaa dulmuhu ninka khasmigiisa inuu dulmiyo bishuxi calayhi maalkiisa oo ku bakiila awgeed asdaqu calayhi asaa run badan min shahaadati gayrihi gayrkiisoo ku markhaati kacay uu run badan yahay hadda fiiriya haddii lagu yidhaahdo ninkaan hadduu yidhaahdo xoolahaan ninkaanaan ka qaba hadduu yidhaahdo oo u qiro iyo oo saas looga qaado iyo in xoolihii ou inkiro oo laba ninoo markhaati loo helo oo looga qaado keebaa aada u run badan xoolaha markuu qirtaa run badan liannahu naftiisa u og yahay labadaa nin inkastoo ay caadilin yihiin waxaa dhici karta in ninkaan inay u ballameen inay beenku markhaati kaca marka fiiri markuu asiga qiro asdaqu taasaa run badan min shahaadati hayri hayrkiisoo ku markhaati kaco xoolihii looga qaado waxaa ka run badan asoo qirto maca daalika xaqina waa laga wada qaadaya iyadoo kale darajaad ay tahay buu leeyahay maxaa yeele lianna gayrahu asiga gayrkiisa qad yaqladu inuu gafaa dhici karto oo wayakdibu calayhi inuu ku been sheegaa dhici karto laakiin nin been isku sheegaa ma laha wa shahaadatu alcuduuli calayhi